bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala alla alay wasalam walaalayaal halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga ahaa bidaayat almutafaqih casharadiisii sideed i tobnaad oo inoo soo jeedinayo sheekh maxamuud xaliika xafidahullah walyatafadal mashkuura shan iyo labaad afartan konton tiro unbuu sheegayaa intaa neefee riman ee dhalaysa arigaaga anigay ii xidhan yihiin lacagtana carbuu maa kusii siinayaa buu leey bayca waa xaraam beecaynkaas oo kale ah shirikaadka ariga iibsadaba hadda ku macaamila hawdka iyo nugaasha kaga macaamilaan waa beex xaaraam ah sharciga islaamka waa beecu xabali xabala wey beecaasna waa bee dadka in lagu baraarujiyo masaladaas waa masale muhiim ah hawdka iyo markaan tagno dadka waa u sheegnaa waa beecaas aad ku dhaqmaysaan waa bee xaaraama iyo nugaashan marka la tagtaga iyo war iska daaya baan dadka ku nidhahnaa waan u sheegnaa idinna inaa u sheegtaan reer miyiga aad ku xidhan tihiin waa shay muhiim ah shirikaadka dadku waa dad reer miyi ah waa dad juhalo ah waa dad baahanayaal ah waa dad iska maaragtay barakaysan waxba garan maayaan sidaa awgeed waxa weeyaan muhiim waxaa ah beeca in dadka la dareensiiyo inuu xaaraam yahay waayo cabdullahi bni cumar wuxuu leeyahay ana rasuula اllahi sal اllau alayh wasalam nahaa can bayci xabali lxabala wa kaana baycan yatabaayacahu ahlu ljaahiliya waa bayc jaahiliyadu ay wax ku kala iibsan jireen kaana arajulu yabtaacu ljuzuur ilaa an tuntaja annaaqa uma tuntaju latii fii banihaa tuntaju latii fii batnihaa waxay samayn jireen buu jaahiliyadu ninkuu neefka geela ah ilmaha uurkiisa ku jiruu qofku iibsan jiray ilaa ilmahaasi uu dhasho oo uu koro oo uu rimo oo ilmo kaleesna u dhalo hadhow marka waa bayca muxaramka ah oo shareecada aan sax ku ahayn cabdillahi bni cabaas qudis wuxuu leeyay nahaa can bayci almadaamiin rasuulku bayc almadaamiin buu reebay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waalmadaamiinnu waxaa weeyaan maa fii butuuni alxayawaan aw baa loo jeedaa marka masaladaas masale fasaad ah abuu cubayd wuxuu leeyahay waa bayc xaaraam ah sharciga islaamka ataasicu kan sagaalaad baycu casbi alfaxli baycu casbi alfaxli faxliga waa awrka qoodha ah ama orgiga qoodhka ah ee haddii la idmaayo riyaha loo hayo ama awrka qoodhka ah weeyaan marka baycu casbi lfaxli casbiguna waa biyihii awrka waxaa xaaraama in la iibsado awrka biyihiisa ama orgi qoodhka biyihiisa in la iibsado ayaa xaaraama oo muxuu noqon karaa inuu qofku yidhaahdo maalan wargeela awr iguma jiro io abaahiyatuldah ee awrkaagaa qooqan ama labadaa awre geela kugu qooqan mid iga iga iga kiree intaa uo dhowr tuldood haddii aaliidmaayo ay ii rimayaan markaasuu odhanayaa inteema bilbaad haysanaysaa awrkayga haa intaasu lacaga iska bixi markaa biyihii awrku muu iibin laftiisa laakiin muxuu iibiyey abaahidii awrku iibiyey soo maahade waa bee xaaraam waxaa la mid ah oo iyaduna beeca xaaraamta orgig orgi qoorhkiina waa la mid dibigii qoorka ahaa ee looda boodaya waa la mid waa xaaraamtaasina sharcigu ma bannaana rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuu xarimay bayci casbi lfaxli awrka qoodhka ah ama orgi qoodhka ama dibiga dee ala ku jira biyihiisa in la iibiyo rasuulku waa xarimay calayhi salaatu wasalaam waa shay xaraam ah waayo cabdullahi bni cumar wuxuu ley xadidka bukhaari iyo muslim iyo keyrkiiba nahaa rasuulu llahi sal allau alayh wasalam can casbi lfaxli awrka qoodhka ah haddii aan la idmaayo biyihiisa in la iibiyaa rasuulku waa nahiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ama lacag ha la siisto ama xoolo ha la siisto ama caano ha la siisto ama biyo ha la siisto hermiyigu hadba sabay u macaamilaan qaar baa ku macaamila intaasoo caano ah oo intaasoo koombo caana ah maalintii baan ku siinayaa qaar baa ku macaamila intaasoo foosto oo biyo aan barkada kaa siinaya qaar baa ku macaamila bishaa raashinka reerka anigaa qaadaya qaarba sibay ku macaamilaan xitaa haddii aanu qofku heshiis aanu kula gelin laakiin uu adigu kugu keeno lacag ama dhaqaale ama hanti awrkaa qoodhka ahee uu qofkaasi kaa haysto ciwadkiisa hadduu hanti kuugu keeno xataa muxaram bay noqonaysa oo maxaad isugu soo dhibtay adigu ani waxbaba kaama rabinoo aad soo dhawaysato markaa soo jiidato wixii lagu keenay xaaraan bay noqonaysaa lama anigu lama heshiino de isagunbaa ii keenay sa u galaayo bal meel iska dhigeen ninkan way soo hawlee xaaraan baad meel dhigatay ma banaan iyaduna alcaashiru kan tobnaadi waa baycu maa shay iibintiibaa muxaram ah laysa aan ahayn cindaka agtaada waxaadan hayn dadka inaad ka iibisaa waa shay xaaraam ah ma iibin kartay waxaadan hayn xakiim ibnu xisaam ibnu khuwaylid saxaabiga la yidhaahdo oo inay khadiijo ibnu abti ahaayeen baan filayaa inay eedaw ahayd baan filaya khadiije aabeed aabihii bay abti ahaayeene ayaa wuxuu leeyahay saxaabigaasi rasuulkan waxaan ku idhi alrajulu yas'alunii albayca walaysa cindii afa abiicahu ninbaa nin beecmushtarow ninkani ahaa saxaabiga ah ninbaa rasuulka ilaahayow wax inaan ka iibiyo iweydiinay war waxaa ma haysaayo iga iibi marka anna waxaa agtayda markaa ma yaallo ma ka iibiya haa ma idhaahdaa qaala laa tabic maa laysa cindak ha iibin waxaadan hayn buu nabigu yidhi alayh salaau wasalaam wax marka milkigaaga aan ku jirin dadka ha ka iibin marka inaad tiraa shaygaa ma haysa haa waa kana waxaa sax maaha wax aadan gacantaadan ku hayn dadka ha ka iibin waa bayc khatar ah oo aan sharciga ku bannaanayn oo mabiicda sharcigu xarimay bay ka mid tahay waxaa muhima qofku markuu baac mushtarka u gelayo inuu mabiicda iyo waxyaalaha la iibinayo iyo bayca axkaamtiisa iyo rabawayaadka iyo buyuucda muxaramka ah inuu qofku garanayo haddii kale ile waxaan qof ilaahay caabudayaa tahayoo manfaca kaa gelaysa sidaa awgeed yaadan noqonin wamacamhu xaraamun wamashaaruhu amashrabuhu xaraamun faanaa yustajaabu lah saasoo kale kugu dhicin de haddii waxaa ugu yeedha kiish sokora aad miismiisayso ruucruuc u iyo waqiyad waqiyad haddaad caana iibinayso haddaad istoor fadhido haddaad wiciyad iibinayso haddaad marya iibinayso haddaad huudhar xitaa iibinayso haddaad wadhacle tahay oo waxyaalo kale iibinayso haddaad hilible tahay waa inaad iska hubisaa bacmushtarka haddaad dahable tahay bacmushtarka axkaamtiisa inaad iska ilaaliso waayo waxa kan waad quudanaysaa waad xidhanaysaa waad cabaysaa waad cunaysaa waad sadaqaysanaysaa wax aad aqoonu leedahay waa inay gacantaada soo galaan waayo rasuulku wuxu yhi salawatu wasalaamu calayh xadiiska bukhaari ibn cabaas laya'tiyanna cala annaasi zamaanun laa yubaali almar'u min almaali am min xalaalin am min alxaraam qofku waxaa iman doona dadka xilli baa soo mari doona waxa hanti ahee gacantooda kusoo dhacaya ma xalaal baa ma xaaraan baa waxaan ku cunin waa la cunaaday soomaalidu akhrin jirtay wey aadna qofka isu leha waa shay muhiima ixdaa cashar beyca koob iyo tobnaad alxaadi cashar waa baycu lciina ciinada beyca la yidhaahdo bayculciina waxa weeyaan rasuulku waa reebay salawaatu llahi wasalaamu calayh waatuu rasuulku lahaa idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar haddaad ciina wax ku kala iibsataan oo aad lo'da saynta qabsataan oo lo'le iyo xoolole iska noqotaan wa radiitum bizarci beeraha aad raalli ku noqotaan oo beera iska falataan wa taraktum ljihaada jihaadkana aad ka tagtaan sallata allaahu calaykum dullan ilaahay buu idinku sallidaya iyo liidnimo laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum dulligaas aan ilaahay idinka subxaana wa idinka saarayn ilaa aad diintiisii rabbigay u noqotaan subxaanahu wa tacaala marka ciinada maxaa la yidhaahdaa maa huwa baycu ciina waxaa loo nahiyey waa bayc suuradiisu ay ribo tahay waa nooc ribada ka mid ah tusaale wuxuu noqonayaa gabarh baa kuu timi waxay ku tihi fargalkan iga iibi markaasaa waxaa tihi boqol dollar baan kaa siinaya hadda buyuucda aynu akrinayna mid kasta miaal baynu u samaynayna gabar baa kuu timi waxay ku tihi fargalkan walaal iga iibi lacagtiisa waxay ku tihi waxaan bixinayaa ama waxayba ku tiriba gabadhii waxaad iga iibisaa maalan nusbaloorhkan iga iibi u aada leedahay waxaad tihi waan kaa iibinaya nusbaloorkan lacagtiisa intee ku bixin kartaa sanad baan ku bixin karaa lacagtiisa bil baan ku bixin karaa bilba kasoo qaad lacagtii bil baan ku bixin karaa kun doollar baan kaa siinayaa baa tihi waaye waa ku heshiiseen gabadhii waad ku wareejisay nusbaloorkii markaad ku wareejisay ayaad haddana waxaad is aragteen berri oo kale waxaa tidhaa balkaale isbaloolkii aan kunka kaa siiyey shan boqol oo dollar ma iga siinaysaa aniga shan boqol oo dollar ma iga siisanaysaa aniga oo hadda kaashon gacanta kaa saaro maasu tir waa kaa siisanaya ho shanta boqol oo dollar adna maxaad ku leedahay gabadhii imsaad ku leedahay kun baad ku leedahay soo maa kunkaana goor marta ka qaadato bishu markay dhamaato soo maaha dee shan boqolna gabadhii waa siisay booskiina waa kuu soo noqday kunna waad ka rabtaa shantaadii maxaa kuula socda adiga shantaadi aad bixisay maxaa kuula socda markaa shan kale soo maaha soo ribo maaha markaas lacagtaas shantaadii boqol maxaa kuu dul fuulay waa riba nasii'a baa la dhahaa ma fahanta hadda aan ku celiyey mar labaad gabadh baa kuu timi waxay ku tidhi <coughs> waxaad iga iibisaa haddii alla idmaayo kabadhkan iga iibi dhulka ka bedelba kabadhkan iga iibi walaa waxaad ku tidhi boqol doolar baan kaa siinayaa kabadhkan waxay ku tidhi waxaan ku bixinayaa lacagtiisa muddo bil ah beyca sax sooma haddee waad kala qaahoobaad tihi kabadhkii keryoonla soo kaxayso keryoon baad kabadhkii u saartay ama gaari wuxuun qaadi kara dee ismale kabahaladu malehe midunbaad dee u saartay hadduu keryon qaadi karaya haddii kaleba markaad u saartay bay gabadhii la tagtay becii waa kala gudoomateen soo maah gabadhiina maxaad ku leedahay maxaad ku leedahay gabadhii boqol doolar maanun iska hadlaysa way socotaan horta boqol doolar baad gabadhii ku leedahay dhowr cisho kadib baad gabadhii madaarista iyo multaqaadka cilmigaad isugu timaadeen waxaad ku tiri kabadhkii baad ka waraysateen waxaa tiina kabadhkii konton dollar oo kaasha anigu hadda kaa siistaa hase iga siiso walaala gurigiiba ii qaadi waayo daaraduuba iska yaala baal gurigiiba albaabka waa geli waaye dee waay hawshiisa iska soo xidhiyo konton dollar oo kaasha hoo fadhigaad ugu dhiibtay kontonkii dollar kabadhkiina gaadhaan soo dirsanaya lai soo saaray waa lagu soo saaray gurigaa laguu keenay cayntii kaa baxday oo kuu soo noqotay soo maa lacagna maxaa kaa baxay konton gabadhii maxaa lagu leeyahy miskiinta ahaa kabar guriga u geli waayey maxaa lagu leeyahy boqol bishii markay dhamaatay boqolkii isii e kontonkaa bixisay maxaa kuula socda kabarhkiina waa kuu soo noqday kontonkaagana konton baa kuu dul fuulay soo riba maaha dee lacagtaas mase maaha de riba nasiia baa la dhahaa ciinada waa caynka wahaluma jara tusaaluhu hadda laba baan ku siiye tusaale badan baa lagaa rabi doonaa hadii ilahay adigu idmo baycaasi waxaa la yihahdaa bayculciin tusaale saddexaad nin baa nin gaadhi ka iibiyey wuxuu yidhi gaadhigan kun dollar baan kaa siisanayaa sanadna lacagta kusoo shub waa yahay buu yidhi cisho dambe ay arkeen sanadkii oon la gaadhinba warhaadhe sideed boqol oo dollar gaadhigan uu ku wareejiyey sideed boqol oo dollar aan ku siiye gaadhigii hadda oo kaash aan kuu tiriye gaadhigan ma igu soo celinaysa aniga markaasuu ha waxaan kugu soo celin waaye sideedii buu farta ka saaray muxuu ku leeyahay ninkii isagu laakiin kunkiibuu ku leeyahay soomaaha ay ku heshiiyeen sanadkii markuu dhammaaday kunkaygii igu shub buu yidhi ninkan gaadhigiina waa usoo noqday sideed boqol buu bixiyey maxaa sideedii boqol maxaa ula socdaa laba boqolla dee muxuu faa'iiday ninkaas marka gaadhina waa haystaa laba boqol oo doolarna kor socdu haystaa waa beec ribaa marka waxaa la yidhaahdaa beeculciina waa riba nasii'a waa ribada waa ribo dibdhigid ah waa bayc riba ah oo ribadiisu ay dibdhigid tahay inay ribadu ribana ribalfadli baa la dhahaa waa wixii markaa la kala iibsanayo oo la kala badinayo waxna waa wixii oo la kala iibsanayo lana kala badinayo dibna loo dhigayo wax kala guddoonkiisi waa fahamsamaa warkaas waay baycu lciinati ciinada beeceedii ayaa ka mida buyuucdii muxaramka ahayd athaani casharu kan labaad albaycataani waa laba laba iib oo fii baycatin bayc keliya ku dhex jira kana u fiirsado mid walba mid kale kaaga khaldameen waa laba iib oo ku dhex jira maxay shay keliya shay keliya ayaa laba jeer la iibinaya gudihiisa <coughs> shay keliya laba jeer laisku iibinaya oo muxuu noqonayaa kaasina qof baa ku yimi waxaad ku tidhi hebelow <coughs> gabarh baa kuu timi maalan gabadhii waxay ku tidhi diracan shiidkaa iga iibi walaal sadaqad baad haysataa maalan waa imise waa konton kun kaba soo qaad anigo in lasii garan maayo konton kun ba ka soo qaad konton kun baa la siiyaa haddii hadda aada lacagta bixinaysana konton kun haddii aad deen ku qaadanaysana lixdan kun shaygu waa shay keliya soo maha maxaa ku kulmay shaygii maxaa ku kulmay shaygii laba beec dhadee marna konton baa lagugu sheegay marna maxaa lagugu sheegay lixdan markaasaa qofkii shaygan iibsanayay isaga oo aan midna jawaab ka bixin oo odhan lixdankan ku qaatay ama kontonkii hoo isagoon odhan ayaa maradii uu laalaabto bac ku ritay waa garad soo maa kii wax iibinayay isagoo laba bayc buu shayga u bandhigay haddaad iminka lacagta bixinaysana konton kun haddaad deen ku qaadanaysana lixdan gabadhii way iska laalaabatay maradiiyo waxba jawaaba kama ay bixin beecaasi waa xaraam oo rasuulku wuxuu yihi sal alay sl man baaca baycatayni fii baycatin falahu awkasuhumaa aw iribaa qofka laba iib shay ku kulmiya wuxuu leeyahay labadii qiime uu sheegay qiimihii yaraa buu qaadanaya kii hantida lahaa haddii kale ribuu qaatay buu nebigu yhi alay slatu wasalaam mas'aladaa si fiican u fahn mid kalaa ka hoos baxaysa mid kale oo bannaan baa jirta oo ka hoos baxaysa dadku labadaa waa isku khaldaan inta badan midda ka hoos baxaysa maxay tahay isla iyadii soo qabo gabadhii waxay ku tidhi haddaad iminka lacagtaad bixinaysa diricani waa imisa konton kun haddii aad deen ku qaadanaysana imisa lixdan markaasaad waxaad tidhi hoo konton baan siisanayaa eh. kontonkii baad gabadha u tirisa waa kala qaadatee soo maa taasi waa saxiix waa ansaxaya beecaas haddaad tidhaahdo lixdankaasaan ku qaatayna waa saxiix warkaas waa fahamti soo maa waa mas'alo laba suuro kala duwan leh si fiican masalada u faham isga kaa qaldamin midna waxa weeyaan waxaa beeceeda loo diiday war baan adiga kaa soo yeedhin duuduub baad wixii ku qaadatay kaa diiday iyo kaad yeeshay la kala garan maayo dee kana laakiin mid baad dooratay soo maa kana mid baad dooratay ama lixdankii baad ku qaadatay ama kontonkiibaad dhiibtay marka suurada ay ku kala duwan yihiin waa sidaa midna maadan haldinoo jawaab lagaama hayo labada kaad qaadata markaasaa rasuulku wuxuu yidhi qofka aan jawaab laga hayn oo sidaa ku qaata qofkii hantida lahaa labadii iiba uu sheegay kii yaraabaa la siinaya hadduu diidoo yidhaa anagu saas uu ku adkaystooo halaysiiya lixdankii maalanba ribuu qaatay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka waa baac muxarama gormuu xaaraam noqonayaa goorti aan la kala cayimin oo qofkii midna aanu maarata ku qaadanaya sheegin haddiise la kala cayimo xaaraan buu noqonaya waa maya jawaabta muhiim jiddan aad fahamtay faariqa udhexeeya masaaisha fiqiga ah albaycataani laba iib oo lagu kulmiyo fii baycatin iib keliya iib keliyaa lagu kulmiyey waxaa la mida taasoo kale bayca fii baycatayni waxaa la mida tusaale kale aanu ku tusaalayno waxaa la mida inuu qofku yidhaahdo maalan baycatani fi bayca waxaa ka mid a gabadh baa waxay ku tihi maalan walaal waxaad iga iibisaa kiishkan bariiska ah markaasaa adna waxaad tihi waayahaye kiishkan sokorta adna iga iibi waa laba bayc bayc baa lagu kulminayaa taasna ma banaana mid walba gaarkiisa in loo kala iibso raa soo maaha kan iga iibe kan aan kaa iibsho isdhaafdhaafkaasi waxaa mid walba in shaygiisu bayca gaar u ansaxaa la doonaya waxaad iga iibisaa eh, gaadhigan iga iibi waayo aadna gurigan iga iibide wixii wax isku xidhan bay noqonaysa sulan marka taasna waa suwarta ay soo gelaysay ka mid baycataani fii baycatin athaalia cashar ka saddex-iyo tobnaad bayculmuxarami shaygii xaaraamta ahaa dhiibkiisa ayaa ka mida buyuucdii muxaramka ahayd bayculmuxaram waxaan bannaanayn in la iibiyo shay xaaraam ah midhka horen usoo ogaanay soo maha sooma hadee ma banaana in la iibsho shay muxaram ah sayna hore usoo marnay waayo shuruuda bayca uu ku ansaxayo ayaa waxaa ka mid ahayd hadaad xusuusataan kawnulmabiici maalan shuruudihii bay ka mid ahayd toddobada ahaa shaygan la iibinayaa waa inuu yahay wax la maalaysan karoo manfaca leh waa inuu yahay waa inuu wixii yahay markaa marka waa in waxaynu nidhi waa in nafcigiisu uu nafci bannaan uu yahay oon dhibaato ku sugnayn waayo waxyaalaha la iibiyaa waa wax dhibkiisa iyo dheeftiisu ay siman yihiin kaas waa xaaraan haddii shayga dhibtiisa iyo dheeftiisu dheeftiisu badantahayna waa xalaal haddii dhibtiisa iyo dheeftiisu dhibna uu leeyahay dheefna uu leeyahay laakiin dheeftiisu wax ay badan tahay dhibtiisu wax yarta waa xalaal iyaduna makruuhna waa lagu sheegaa waxaa ka mid a ah marka waxyaalaha aan bannaanayn in la iibiyo maalna aan lagu magacaabi karayn maal noqon karaynin wax walba oo waxtarkiisu xaaraam yahay tusaalaha lagu fahmaaye khamriga qaadka sigaarka khansiirka sanamka baktiga eyga wixii la midkao dhanba waxaasoo dhami waa maxay waa buyuuc muxarama sooma hade buyuuc muxarama aan dadka laga iibin karinin waayo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiid saxiixa ayaa wuxuu leeyay bukhaari soo saare xurimat attijaaratu fi lkhamri xurimat waxaa la xarimay in laga ganacsado khamriga qaadka iyo sigaarka iyo inkaaro dhanba waa soo gelayaan xadiid kale wuxuu ahaa ina allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri waalmaytati waalkhinziiri waalsnaam waa xadiid saxiix ah oo isaguna ay wariyeen bukhaari muslim iyo tirmidi iyo ahlu sunanko dhan ay soo saareen aaraabic cashar kan afar iyo tobnaad baycu thamari midhihii waa in la iibiyaa qabla buduwi inta aanay muuqan ka hor salaaxahu hagaagiisa midhihii geedka saarnaa haddii la iibiyo iyagoo aanay weli muuqan inay hagaageen oo soo baxeen oo bislaadeen haddii aanay muuqan la iibiya beycaasi waa muxaram waa muxaram laakiin mas'aladaasi waxay leedahay mustanay leedahay oo ay culimmadu ay ka soo reebeen <coughs> mustana bay leedahay waayo xaggaa dambe ku keeni doona laakiin baycu thamari fimaarta iibintoodiibaa xaaraam ah qabla buduwi intaanu muuqan ka hor salaaxahu hagaagiisa iyo wanaagsanaantiisu intii aanay muuqan ka hor yani intaanay hagaagin oo sifadii la doonayey oo geedku ay cunadiisii midhahaasi ku hagaagi lahaayeen inta aanay gaadhin in la iibshaa waa mamnuuc biseelkii baa ka soo muuqday xabadii baa dhalatay waa geedkii waa midheeyey sabuulka midhuu soo saaray intaa ka horaysa haddii kala iibin haddii la iibsho beecaasi muxuu noqonayaa beec dee wax laga jaahiliya buu noqonayaa soomahade dhirtan hadda soo baxday meesha ka soo baxday ee cinabka ah maalan marka uu midho bixiyo baan kaa iibiyo toban saxaaradood ama toban sanduuq oo ah cinab maba dhalin geedkiiya goormaa la iibshaa ama markaas uu dhashay laakiin weli hagaagiisii ma gaarin aafaa baa ku dhici karta soo maa dirindiir baa cuni kartaoo bahal baa ku dhalan karaoo geedkaa guban karaoo wax badan baa ku dhici kara marka rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aley beecaasuu diidayaa waayo nebigu sal alla alay wasalam wuxuu reebay in midhaha la iibiyo ilaa wanaaggoodu uu muuqdo saxaabadu way su-aaleen wanaaggoodu uu muuqdo maxaa looga jeedaa yaxmaaru aw yasfaaru waa inay hadday kuwa cas marka ay soo bislaan rabaan marka inay bislaadaan soo dhawaato hadday kuwa casaada yihiin waa inay casaan noqdaan haddii ay cawliin noqdaan markay bislaan doonaanna waa inay sidaa noqdaan mid wal midabkeeda wuxuu rasuulku xadiid kale wuxuu leey ara'ayta in manaca allaahu hamara bima ya'hudu axadukum maala akhiihi bal ka warrama haddii ilaahay dhirtaa aad kala iibsanaysaan midhaheedii inay soo baxaanba alle uu qadari waayo maxaa qofkii walaalkii maalkiisa ku xalaashanaya buu nebigu yiri salawatullahi wasalaamu calayh haddii dhirta masaa noqon weydo oo hagaagi weydo oo midhihii si fiican usoo bixi waayaan maxaa walaalkii qofku maalkiisa ku xalaashanaya alkhaamis cashara bayculkalbi iibintiisii baa muxaram ah in la iibiyo waayo nebigu sal alay slam wuxuu reebay nahaa can hamani lkalbi ayga in la iibso rasuulku waa reebay sal alay wasalam alayh salaam marka waa waa mas'alo aan bannaanayn oo xaaraama isaguna haddii manfaco dee isaga loo wataa waa baab gaara oo culimmadu xanaabilada oo kale asalba waa bataatan maba la ogolay leeyihiin haddiise laakiin ayga iibintiisu inuu adhiga kuu raaco ama xuduudda ilaaliyo ama lagu ugaadhsado wax kale hadday tahay waxaa dhici karta in maaragtay arintaa caamka ay kasoo hadho waa suuragal waayo axaadiid kale ayaa waxay tilmaamaysaa oo saxiixaynka iyo keyrkoodba ku taalla in saa loo intifaacsan karo oo ariga inuu kuu raaca iyo inuu haddii alla idmaayo ugaadha aad ku ugaadhsato iyo wax la ah <clears throat> imaam maalik isagu isticmaalkooda iyo kaydsigooda wuxuuba ku daraa e, kulaabulboolisiya eyda booliiska ah ee xuduudaha ilaalisa wuuba ku daraa imaam maalik isagu asaadisu casharu ka lixyo tobnaad baycu acaami raashinka in la iibiyo ayaa xaaraam ah qabla qabdihi intaan la gudooman ka hor intaan la gudooman in la iibsho waa shay xaaraam ah oo waxa weeyaan baa waxaa kuugu soo xidhay dooni bariis iyo baasto iyo daqiiq bay kuu sidaa iyo saliid markaasaa laguu tiri intaasay ii sidaa baa tiri adigoo aan dekadii lagaaga soo rogin oo gaadhigii laguu saarin oo istoorkii laguu soo dhigin baa mid wuxuu ku yidhi ki intaa iga sii anaa anaa hawshooda adigu ha kaa dhacda eh lacagtaada jeebka kugu shubayaaye iga iibi idoo doonida dusheeda saaran waa meelaha aada wax lagaga iibsa waxyaalahaas kale ka mid ah haddaad sidaa kaga iibiso masaxa mase waa khalad waa khalad soo maaha dee waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa uu nahiyey in la iibiyo raashinkii haddii aan la idmaayo ilaa qofku uu guddoomo oo meeshiisii uu soo dhigta mooyaane <clears throat> baca caynkaas ahna isaguna ma banaana waayo rasuulku salawatu llahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi man ibtaaca dacaaman falaa yabichu xataa yaqbidah qofkii raashin soo iibsada yaanu iibin ilaa uu guddoomo cabdullahi bni cabbaasoo xadiidka warinaya oo xadiidka sharxinaya oo tacliiq saaren wuxuu leeyahay wa axsibu kulla shayin bimansilati acaam waxaan u malaynayaa raashinka keliya arrintu kuma gaar ahee wax walba oo la kala iibsadaa waa caynkaasuu leeyahay wax walba qofku soo iibsado dhar kabo raashin alaab wax kastoo la kala iibsado waa soo gelayaan buu leeyahay waayo ma bannaana in silcadii la iibiyo iyo alaabadii iyo raashinkii ilaa qofku intuu guddoomo ay gacantiisa soo galshan mooyaane waayo rasulku salawatu llahi wasalaamu calayhi xakiim ibnu xisaam ayaa wuxuu yihi rasuulkaa waxaan ku rasuulka ilaahayow innii ashtarii buyuucan famaa yaxilu lii minha wamaa maa yaxrumu calaya anigu alaab ayaan iibsadaa beyc mushtar baan ahayn beyc baan waxbaan soo iibsadaa maxaa ii xalaala beyca xaggiisa maxaa iga xaaraama qaala ida ishtarayta shay-an falaa tabichu xataa taqbidah haddii aad wax iibsato ha iibin ilaa aad waxaa guddoonto buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa qowlu jamhuur inaanay bannaanayn in mabiicdii la iibiyo <coughs> in la iibsho waa xaaraam qabla alqabdi inta aan la gudooman intaan la gudooman in la iibsho waa xaaraam asaabic cashar baycu najshi baycii fallisaada ahaa in laysku falliso beyca ayaa isna xaaraama wax iibsigii fallisaada ku salaysnaa oo qof qof kale wax ka iibinaya aad ku fallisto waxay noqon kartaa maalan xagga sharcigu waxaa la yidhahda waa ziyaada eh xagga luuqadana waxaa la yidhahdaa waa asalka nadshiga waxaa la luqada ugaadha oo la didiyo oo la caydhiyo ayaa la najashtu sayda markaad tidhaahdo ugaadhii waan didiyey bay noqonaysaa waan kiciyey oo meeshay fadhidi baan ka kiciyo waa ka caydhiyey si markaa loo ugaadhsado sharciga laakiin najshigu wuxuu noqdaa waa aziyaada aziyaadatu fii amani silca lacagta alaabada lagu iibsanayo oo laysku kordhiyo ayaa la yidhaahdaa maalan waxaa dhici karta tusaale haddaynu ku bixinnaba qof baa wuxuu yimi meel wax lagu iibsanayo ama dukaan ama bakhaar ama wadhacdi mu yimi qof baa shay iibinayo soo dultaagay qof baa halkan wuxuu soo dhigay maalan <clears throat> kiish xidhan oo salad ah kasoo qaadba wuxuu yidhi boqol kun baan siinayaa waa boqol kun midbaa gabadh baa sirasoo taagto waxay tidhi aniga iga sii boqol kun waa badan tahaye siddeetan aan kaa siisto kiishka saladka ah baajooyada bacda ah maalanba aan boqol kun kaa sideetan kun iga sii gabadh baa soo agtaato waxay tidhi anaa boqol kaa siisanaya lacagtii bay ku kordhisa soo maaragta kii marka alaabta iimanaya hunguri baa galaye waxama idiin sheegaa labadiina gabdhoodba boqol waa ka qaalisanaya saladkayga anigu <laughs> isagii hunguri baa galay boqol waa ka qaalisan yahi buy saladkayga kii kale gabadhii kale kalahaasoo waxay tidhi boqol iyo labaatan baan kaa siistay tii maskiinta ahaydoo sideetanka ku baayacaysa waxay ti war boqolkii baan joogaa waa yahay soo kacay kor baan usoo kacay boqolkii iga sii boqol iyo soddon baan kaasitay tii kala tiri intaa waxbay kordhinaysaa soo ma aragti kordhinta lacagta sidaasoo kale ah qofku isagoo ama ku xumaynaya haddii aan la idmaayo qofkan wax iibsanaya ayaa wax ka dhexeeyaana wuu ku xumaynaya waxba kaama isagu inuu iibsado ma rabo ama waxayba wada socdaan hoos ka xidhiidh leeyihiin ka alaabada iska leh oo wuxuuna wixiisuna u qaaliyeeyo beeca saasoo kale ah maxaa la yidhaahdaa waa najsi waa najash baa la dhahay waa fallisaad beeca laysku falliso waa xaaraam waa fahamsanaa warkaas tusaale kale aan ku celiyo fahamkiisa weeye mid kale aan ku celiyo qof baa gabadh baa waxay u timi gabadh kale waxay ku tidhi iga iibi subaga war subagan yaa iibsanaya caagad bay subag ku wadaa subagan yaa iibsanaya anaa iibsanaya subaga kan waa imisa kiiladu waa waa boqol kun gabar baa tii anaa iyaamka subag doonaya subaga iga iibi oo waxaad iga siisaa boqol kun maahee sagaashan kun iga sii mid kalea soo booda waxay tidhi anaa boqol iyo toban kun kaa siisanaya macalacaagadaba way ku jirto marka tan boqol iyo labaat tobanka kun tilmaamaysa ama qofkan subaga wata ayay rabtaa isku xidhan yihiin inuu lacagtani u kordhiso ama tan bay ku dhibaataynaysaa oo isleedahay aada maaragtay lacagta ku kordhisid tii waxay tidhi boqolkaan bixinaya tanna waxay tihi boqoliyo labaatan baan bixiya waa la oday waa la waday markay gaadhay boqol iyo soddon bay tihi warna boqol iyo afartan hadday mar kontan meelaha marayso kaba baxay anigu haye ku heshiiye idinkaan walaala idinka tegay aniga wixii waa kukiisa wixii sagaashanka la marinayay boqol iyo ziyaada marinaysa somaa markaade beeca caynkaasoo kalaa qofka lacagta lagu kiciyaa ama kay wax iiminaya aad hoos ka xidhiidhaan ama kan aad ku xumaanayso beecaasi xaaraan buu noqonaya waa la fahmay somaa warkaas beecaasi waxa la baycu najshin waa beyca najsiga falisaada rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam wuu nahiyey walaa tanaajashuu ha isfallisina buu nabigu yihi bayca salawaatu llaahi wasalaamu alayh ahaaminu <clears throat> cashara kan saddeed iyo tobnaad bayculxaadiri waa wax iibinta ka reer magaalka ah uu wax u iibiyo lilbaadii ka reer miyiga ah xaadirku waa ka reer magaalada degana jooga baadiguna waa reer miyi qaala almualifu raximah llahu tacaala baycu lxaadiri lilbaad bayculxaadiri qofkii reer magaalka ahaa iibkiisii uu wax u iibiyo lilbaadi qofkii reer miyiga ahaa ayaa ka mida buyuucdii muxaramka ahayd oo suuradu waxay noqonaysaa maalanba in haddii alla idmaayo qof reer miyi ah qof reer miyi ah ayaa yimi oo magaalada yimi ama qof haddii alla idmaayo qariib ah ayaaba yimi oo magaalo kale ka yimi badeecad buu wataa iyo alaabo uu magaaladan usoo iibgeeyey buu wataa wuxuu doonayaa inuu suuqa alaabtaa uu sido inuu ka iibsaduu doonayaa alaabtaa inuu suuqa ka iibsado ayuu doonayaa <clears throat> wuxuuna doonayaa inuu sisto qiimaha maalinkaa uu joogo maalinkaa qiimaha uu joogo inuu siistuu doonayaa marka uma bannaana qofkii reer magaalka ahaa inuu ku yidhaahdo alaabtan isaga tag oo magaaladaadii ku noqo ama miyigii aad ka timi ku noqo silcadan iyo alaabtan anigaa alaabta haynaya anigaa kuu iibinaya maalin kadib ama maalmo kadib baan kuu iibin doonaa qiimaha ay maanta joogaan ka badan in lagu helaa dhici karta dadkuna ay baahi badan maalintaa u qabaan badeecada iyada ah beecaasi muxaram buu markaa noqonayaa waayo dadkii oo baahi u qaba shaygii ayaa dee jira soo maah meesha jooga waa markii labaade waxaana inuu qiimihiisu dhici doono iyo in qiimihiisu kordhi doonaan war baa loo hayaa looma hayo sidaa awgeed baanay bannaanayn beeca caynkaasoo kale ah <clears throat> sidaa awgeed waa beec muxaramah oo shareecadu ay diiday inuu qofku saa yeelo cabdulaahi bn cabbaas radia allahu tacaala canhumaa markii la su'aalay ee beeca caynkan oo kale ah wuxuu yidhi laa yakuunu simsaaran dallaal waa inaanu u noqon dallaal waa inaanu u noqon buu yidhi cabdullahi bni cabaas radia allahu tacala canhu maxaa looga jeedaa yaanu qof reer magaala reer miyax u iibin waa inaanu dalaal u noqon buu yidhi cabdullahi bni cabaas radia allahu tacala canhu marka bayculxaadiri kii xaadirka ah oo reer magaalka ahaa inuu wax u iibshaa muxarama lilbaadi qofkii reer miyiga ahaa waayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi laa yabic xaadirun libaadin dacu nnaasa yarsuqu allah bacduhum min bacdin reer miyi reer magaal wax u iibin allah subxaanahu wa tacaala dadkiisa u daaya ha kala arsaaqa u daaya rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh saasaa marka sax ah rag badan ayaa beeca kan diiday oo salafkii ka mid ah sida طalxa bn cubaydillaah cabdulahi bni cumar abu hurayra anas cumar bn madaahibta afarta ah abu xaniife mooyaane saddexda madhabood oo kalena waa ay diideen bayca caynkan oo kale ah <clears throat> baycu lmusiraati waxaa ka mida buyuucda muxaramka ah baycu lmusiraat waa neefkii la gaagixiyey iibkiisa neefka la gaagixiyaalaa musirka musiraadku asalkiisu waa gaagixinta waxaa laga keenay qofka oo meel biyo ku uruuriya oo meel biyo isugu keenoo ku celiyaa laga keenay marka waxaa loo jeedaa neefka candhadiisii oo caanihii lagu xabiso lagu celiyo si aanu neefkaas markuu qofku suuqa geynayo masala neefku waa neef caana yarow ah ama waa neef aan caanahiisu fiicnayn dabeeto ayaa wuxuu yeelayaa si loo maleeyo neef caana badan ayuu laba godol caanihii laga lisi lahaa ayuu neefkan ku xanibayaa saake oo kale ma lisayo markaasuu isagoo xalayna aan lisin saakayna aan soo lisin oo neefku candhadii uu la haarhaarinayo oo caano afkaa marayaan ayaa haddii alla idmaayo uu suuqa keenaya markaasaa hala liso marka lays yidhaahdo ile laba godol caanihii laga lisi lahaa baa neefka ku baaqdae haruu dhan buu buuxinayaa neefka markaa qofkii dee markaa lisay muxuu qaadanayaa in neefkii uu yahay neef caana badya soo maahade taasaa marka la diidayaa waxaa bayci muxaramka ka mida baycu lmusiraah ayaa ka midoo beecii neefkii la gaagixiyey oo caanihii lagu celiyey beeciisii baa ka mid ah rasuulkuna alayh salaatu wasalaam waa uu diiday laakiin fuqahadu waxay isweydiiyaan beycaasi muxaram haba noqdo ma ansaxayaa mise ma ansaxayo inle shay muxarama oo la kala iibsadaa noqdo ma ansaxayaa beecaasi mase ma ansaxayo waxay leeyihiin beecaasi waa ansaxayaa oo waa dhacayaa waayo nebigu dee wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam labadii qof hadday saa wax ku kala iibsadaan qofkii neefkaa caanayarowga a ah loo qariyey khiyaar isagaa u leh inuu haysto oo uu sidaa ku qanco iyo inuu neefkii soo celiyo hadduu neefkii soo celinayana ille mar buu caana ka lisaye caanihii uu lisay beddelkoodii dee caana aanu lahayn buu listay ha bixiyo oo markaa dee saac raashina ilaa laba kiilo iyo badh raashina ha bixiyo neefkiina ha iska soo celiyo marka taasi waxay kutusaysaa beecaasi inuu ansaxay laakiin labadii qof qof ka mida ah beecii uu ilqeeyey ama fasakhay bay kutusaysaa <clears throat> rasuulku waa tula alay slatu wasalaam man ibtaacaha fa huwa bikhayri nadarayn bikhayri nadarayn qofkii iibsada laba arrimood isagaa u khiyaar leh bacda an yaxlubahaa markuu lisay kadib in radiyahaa amsakahaa hadduu raalli ku noqdo waa haysanayaa in sakhitahaa raddahaa wa saacan min tamrin hadduu ka cadhoodana waa celinayaa saac timir ahna waa raacinayaabaa rasuulkeeni yidhi calayhi salaatu wasalaam <clears throat> marka dee meeshii qofkii khiyaar haddii loo sugay beeci waa socda wey macnahaasu alcishruuna ka labaatanaad waa baycu hunyaa beycii hunyaha ahaa wey soo reebidda beeceedii baa la dhahaa soo reebidda shay laba qof baa wax kala iibsaday markaasaa wax iibintiibaa qofkii wax iibinayay wax ka soo reebay beecaasi waa beec muxarama suwartiisa qaarkood isagoo dhan ma wada aha laba xaaladood buu beecaasi yeeshaa qof baa wuxuu kaa iibiyey beer beertaa toban geed baa ku yaalla oo timira markaasuu wuxuu ku yidhi beertaa tobanka geed ee timirtu ay ku yaallaan sagaalbaan kaa iibiyey geedka geed hal geed mooyaane oo tobankaa geedgeed mooyaane sagaalka kale waan kaa iibiyey waa beec istinaa ah sooma waxbaa laga soo reebay ile markaasi wuu ansaxayaa sababtu ku ansaxaya waa maxay shaygii lasoo reebay baa dee la cayimay soo maaha de shaygii baa la cayimay toban geed baa beertaa ku yaalo timira tobankaa sagaalna waan kaa iibiyey midna kaama aan iibin oo tobanka ka mid ah. waana isku mid tobankii geed markaas waa ansaxaya markaanu ansaxayn waa inaad qofkii tidhaahdo maalan waxaan kaa meeshan waxaa ku yaalla canab iyo saytuun iyo timir iyo liin baa ku taalla geedahaas caynkaas oo ilaa tobaneeyo geed ah tobankaa geed oo beerta ku yaallaan kaa iibiyey geed keliya mooyaane de geedku ma canabbaa ma timirbaa muxuu yahay ma liinbaa ma zaytuunbaa miyaa la garanaya marka waa beecu markuu xaaraamta noqonayo beeca beeca marka wax la kala iibsado istinaha la gelinayo markuu xaaraamoobayo waa marka aan la garanaynin mustanaa minhuga yani wixii lasoo reebay markaan la garanayn mustanihii dheh mustanihii wixii lasoo reebay markaan la garanayn ma bayc jaahil noqonaya soo maaha majhuul baa kusugan baycaas marka ma banaana rasuulku salawaatu llahi wasalaamu laba xadiioo midna abu daawuud uu warinaayo oo ziyaado leh midna muslim warinaya wuxuu yidhi nahaa annabiyu sal can hunaya ilaa an tuclam riwaayata abu daawuud baa ku darta ilaa an tuclam in la ogaada mooyaane marka riwaayatu muslim riwaayata abu daauud waxaa laysugu geenayaa waa ilaa la ogaado haddiise la og yahay miyuu xaaraam noqonaya jawaabtu waa maya marka baycu thunya soo reebidda beeceedii soo reebiddii aan la garanayn waxay tahay beeceedii baa muxaram ah oo aan bannaanayn waaye ixdaa wa cishruun midda koob iyo labaatanaad ee buyuucda muxaramka bayculmuxaaqala muxaaqalada beeceedii weeye muxaaqala waxaa la yidhahdaa iyo musaaraca waa isku micno dhow yihiin muxaaqalada waxaa la yidhaahdaa in qofkii uu maalanba uu iibiyo geedka timirtii saarna geedkan timir baa ninkan u baxaysa timirtii geedkan uga baxday adugu marka la ururiyo warkeedu waxa weeyaan inuu qofku midho geed saaran ku iibiyo midho sanadii hore la goosto dhulka yaalla waa garad sooma midho geed saaran oo aan la soo goyn oo soo goyn gaadhin oo sanadkan soo go-aya ayaad waxaad ku iibisay midho sanadkii hore la gooyey ama kasii horba la gooyey oo jooyada ku jiro dhulka yaallo cabaysan oo bislaadoo diyaarsanba marka beecaas waxaa loo diidayaa waxaa dhici karta kuwan geedka saaran ee aad adigu hadda kuwan kale ku iibinayso in aafa ku dhacdo sooma dhici karto ama geed ku qallalo engego ama bahal cuno ama cudur ku dhasho geedkiiba oo markaa qofkii adna aad qaadatay midhihii uu sanadkii hore goostay oo diyaarsan isna midhihii uu qaadan lahaa geedka saara hadhow hunga uu noqdo taasaa marka sharcigu diidaya marka beyculmuxaaqala waa in lagu iibiyo midho geed saaran oo xilligii ay bislaan lahaayeen weli aan la gaadhin midho sanadkii hore la gooyey ama haddii aan idmaayo wax kasii horey la gooyey mid baa laga soo reebaayo beeculcaraaya caraaya baa laga soo reebaa caraayadu waa ismaalsiin sida geela iyo adhiga laysu maaliyo in qofkii geeda badan beer ku lahaa inuu qof geed maaliyo oo yidhahda warheedhe anigu dee xoolo kale ma lihiye nin sasaboolna waa tahay iska danyarow baa tahay geedkaasaan sanadka ku siiyey midhaha ka soo baxa qaado waa nin iska faqiira ah la siiyey soomaa markaas waa maalin geedki waa la maaliyey ninkaas geedkii asaliyan lama siina maxaa la siiyey manfacadii geedkan u dhalayaa la siiyey markaasuu wuxuu u baahday qofkii haddii alidmaayo ile waa qof iska danaysane midho sanadkii hore soo go-ay oo uu de hadda quuto u baahday kharashuu siista ma haysto isagu marka waa u bannaan tahay maadaama uu faqiir kaa yahay inuu haddii alidmaayo qof kale oo midho haysta uu ka iibsado saa kaga iibsado waayo loo muraad quminaya soomaa hadde waa miskiin faqiir ah kaasay u bannaan tahay beeculcaraa'i ah iscaariyeysiinta beeceedii mooyaane kasaa laga sooray isaga keeni doona marka muxaaqaladu waa beeca saasoo kale ah oo qofkii inuu haddii ala idmaayo geed midha saaran oo midhihii geedka saarnaa inuu ku iibiyo masalan geedkan waxaa saaran mino midhahaasi welima bislaan markaas oo waa cinab cinabkii buu wuxuu ku iibiyey zabiib buu ku iibsaday zabiibku waa cinabkii soo go-ay sanadkii hore oo la engejiyey oo biyihii laga saaray soo ma hadee zabiib baa markaa la yidhaahdaa ila cinabka iyo zabiibku waxay ku kala duwan yihiin cinabna waa markuu qoyan yahayoo bushuqlahayahoo hilibka iyo biyahayahy zabiib markuu noqdana waa goorma waa markii biyihii intay ka baxaan oo isku dhex dhaca soo maaha oo markaa la dhigi karo oo la cuni karo o la kaydsan karo markaasuu cinabkii muxuu ku iibinayaa zabiibtii sanadii hore cinabkii soo go-ay ayuu ku iibinayaa laba siyoodba waa muhiim waa in lagu iibiyo qiyaas oo dad beeraha qiyaasaa jira marka la iibinayo laba qodobba baa muhiim in qofka beeraha qiyaasa intuu yimaado geedka isa soo agtaago geedkan anigu waxaan isleeyahay waxaa ka soo go'i karaa laba kabdadood oo zabiib ah waa qiyaasi somaan qofkaas kharsi buu sameeyey khirsi kii markaa zabiibka watay maxaa laga rabaa inuu wax bixiyo maxaa laga rabaa laba kabdood dhade ilaa waa la qiyaasay soo maa cinabkan geedkan ka soo go'aya maxaa lagu qiyaasay inuu noqon doono laba kabdadood oo zabiiba ah, soo ma kii marka zabiibka haystay sanadii hore go'day ee ninkan haddii alla idmaayo ka iibsanaya miskiinkii la caariyaysiiya geedka kan waa inay muxuu noqdaa waa in dee laba kabdadood uu ka sita soo ma shardiga labaad waa in haddii alla idmaayo la miisaamo oo miisaan lagu kala qaata wixii soo laba maaha shardiga saddexaad shan awrar waa inaanay ka yaraan awr xamilkii khamsata wusqin leh awr xamilkii awr inuu mar qaadi karo waa inaanay ka yaraan waxa kan la kala iibsanaayo ee geedkan waxa kasoo go-ayo iyo muxuu haddii alla idmaayo inaanay ka badan dheh waa inaanay ka badan awr xamilkii wax la eg oo haddii geedkii la qiyaaso oo laba awr xamilkood lagu qiyaaso ma banaana in la siiyo soomahade marka waayo waxaa la rabaa hal awr xamilkii wuxuu qaadi karo ilaa lix boqol ilaa mxaa lix kabdadood ilaa muxuu aha shan kabdadood meelaha waa inaanay ka badan hadday ka badato dee maalaysi buu noqonayaa markaasi qodobada dhowrkaasaa loo xidhayaa saasay muxaaqaradu marka noqonaysaa wixii muxuu ahaa caraayaadka ah ee kasoo hadhayay shuruudahaasaa loo eegaya waaya bayculhirati bisada beeceedii ayaa ka mida buyuucda muxaramka ah bisadii in la iibiyo xadiid baa wuxuu leeyahay wa can hamani sinawri bisada sinawr baa la yidhaahdaae bisada lacagteediina rasuulku waa xarimay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin madhab madhabulxanaabila iyagu waxay leeyihiin waa bannaan tahay in haddii aan la idmaayo bisada la iibsado waa bannaan tahay culimmadu marka dee fuqahada ah laba qowl baa ku jiro qola waxay leedahay banaanaanshaheedu wuxuu ku xidhan yahay waxtarka laga rabo inta uu la egyahay haddii waxtar ahaan loo iibsanaayo oo haddii ala idmaayo inay wax ku tarto oo jiir baa ku dhibay bahal baa ku rafaadiyey waxyaala caynkaasoo kale ah haddii loo iibsanayo manfaco waa bannaanta markaa in la iibsado haddii de ay tahay